رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ducaa man khaafa qofkii ka cabsada wuxuu ku ducaysan lahaa dulma sultaani sultaanka dulmigiisa madaxweyneyaashii wayna dulmiyeen maanta dhib ma ahee wanaag ma noo sameeyaan waa laga baxsan la'yahay diin alla lagama sheegi karo meel laga raaci kara ma laha madaxdii islaamku waxay noqdeen kuwa dulmi edabdarra ku socda masaa'idaada ka istaagi karin ilaahayaa yidhi ma dhihi kartid rasuulkaa yidhi ma dhihi kartid toban iyo boqol magacaa laguu bixina mintidaa lagugu magacaabaa qof madax adag maca daalika u shaqeeya dad waxba shaqo aan markaa isku lahayn maca daalika dulmiga haddaan ka cabsana madaxweyneyaalka iyo salaatiinta marka waxaan dhihi lahayn waay allaahuma raba asamaawaat dacooyinka aad bay u cajiibadeen mid kasta allaahuma ayay ka bilaabanaysaa ma jirta mid ka bilaabanayso waxyaabo kale sidaa darteed mid sheekh hebel ka bilaabanaysa male ducooyinka ma ujeedaa ducaau man khaaf qofkii ka cabsada ducadeeda waayo dulma sultaan suldaanka dulmigiisa ninka madaxweyne dadka hogaamiya haddii dulmi iyo waxyaabo kale uu la yimaado wixii looga ducaysan lahaa allaahuma rabba asamaawaati sabci wa rabba alcarshi alcadiimi allah samaawaadka toddobadaa rabbi u ahow carshiga cadiimka u ahow kunlii jaaran jaar iiga noqo min fulaan ibni fulaani jaar kunlii ahow jaaran mid iga koriya jaaran mid jaarkayga ah dars min fulaani bni fulaani iyo wa axsaabihi xisbiyooyinkiisa waa askartiisoo min khalaa'iqika khalqigaaga ka mida an yafruqa calaya axad inow axad oo minhum ayay ka mida uu igu soo xadgudbo aw yaqabo ama inuu marka igu gardarsadoolo caza jaaruka deriskaanimadaada ayaa cizi lahaatay wajal waxaa weynaaday sanaa'uka ammaantaada walaa ilaaha ilaa anta ilaahaan adi ahayna ma jira waxaad kaloo dhahaysaa allaahu akbar allaahu acazu min khalqihi allaahu akbaru ilaahay ayaa weyn allaahu ilaahay ayaa acazu ka cizi badan oo ka weyn oo ka sarreeya min khalqihi khalqigiisa jamiican dhammaantoodba allaahu ilaahay ayaa acazuka cizi badan oo ka weyn mima akhaafu waxaan ka cabsanaya oo wa axdaru aan ka digtoonahay acuudu billaahi ilaahay ayaan magan galay alladii allihii laa ilaaha ilaa huwa asaga meehee mid kale uusan jirin almumsiki asamaawaati ka qabtay samaawaadka asabci ee toddobada ah ay yaqacna cala alardi inay dhulka ku soo dhacaan ilaa biidnihi asaga idinkiisa maahana min shari cabdika fulaani addoonkaagii hebel ahaa shartiisa ayaan ilaahow kaa magan galay io wa junuudihi ciidankiisii wa atabaacihi raacayaalkiisii wa ashyaacihi wixii markaa shiicyaalkiisa iyo guubaabayaashiisa markaa ah ashyaac waa ashbaahdiisa oo min aljinni waalinsi jinni iyo insi ah allaahuma ilaahayow kun lii jaaran deris ii ahow min sharihim shartooda iga kori jalla hanaa'uka ammaantaada ayaa kor noqotay wacaza jaaruka derisnimadaada ayaa cizi iyo qayb wanaagsanna qaatay wa tabaarak ismuka magacaaga ayaa keyrkiisa batay walaa ilaaha hayruka ilaaha hayrkaada ahna markaa ma jira adducaa'u cala alcaduwi cadowga korkiisa wixii loogaga ducaystay jihaad ayaa la rabaa in la galo cadowgii waa yimideen waxaan dhahaynaa allaahumma munzila alkitaabi kitaabka allaha soo dejiyey oo sariica alxisaabi xisaabkiisu degdegayow ahzimi alaxsaaba jameecooyinkan allow jebi allaahumma ahzimhum ilaahayow jebi oo wasalsilhum ruxrux ayagoo dhanba dhulka ay ku taagan yihiin ilaahayow silsaal ku abuur maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa man khaafa qowman qofkii qoom ka cabsada qoom ayaad ka cabsatay waxaad dhihi lahayd allaahuma akfiniihim ilaahow iiga kaafi kuwa oo iigaga celi bimaa shi'ta saad doonto ilaahayo waa kuwaana way soo dhow yihiin qoomkii waa igu soo dhowaadeen dhib inay igaarsiiyaan waa ka ayaan ka cabsi qabaa ama sawaaba ku wadaan oo dhib iyo mashaakil ayay rabaan inay ku gaarsiiyaan allaahuma akfiniihim bimaa shi'ta ilaahayow saa doonta iiga kaafi dheh ducaa'u man asaabahu shakun qofkii asiiba shaki filiimaani iimaanka dhexdiisa ducaduu ku ducaysan lahaa mararka gobol ka mida adoo iimaankaagu taam yahay waswaasku gelaayo waayahee ilaahay yaa abuuraa qalbigaaga soo gelaaya xaaladdan see yihiin maxaa adduunkan loo abuuray haddii la dhinto ammaanba la soo baxaynin iyo iimaankaaga wax dhaabacayad mararka gobol mida iskula sheekaysataa axadka markuu meeshaa gaara yastaciidu billaahi ilaahay ayuu magangelayaa yantahi camaa shakka fiihi wixii shakiga ka gala xaggiisa ayuu ka joogsanayaa yaquul wuxuu dhahayaa aamantu billaahi ilaahay ayaan aaminay iyo wa rusulihi rusushiisa yaqra'u wuxuu akhrinayaa qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisa huwa alwalu walaakhiru walظaahiru walbaطinu wahuwa bikulli shayin caliimun huwa ilaahay alwalu alla jiri jiray waayo walaakhiru alla aakhir oo dambeeyo waayo waxba aan ka dambayn waظaahiru alla daahir ah oo muuqdo waayo walbaطinu alla qarsoon oon la arkin waayo wahuwa bikulli shayin caliimun shay kastaa midku cilmi badan waayo ducaau qadaa'i dayn daynta gudideeda ducadii looga ducaysan waayo looga ducaysta waayo isticsaab bay kugu noqotoo deyntii waa kugu cuslaatay waxaad dhahaysaa allaahuma akfinii bixalaalika ilaahayow xalaashaada iigaga kaafi can xaraamika xaraamtaada wa akninii iga deeq bifadlika fadligaagana waxaad igaga kahaniyaysaa caman siwaaka wixii adi kaa soo haray wixii adi kaa soo harayna igaga deeq ilaahayow allaahuma akfini ilaahayow iga kaafi bixalaalika can xaraamika oo xalaasha aad isiisa waxaan uga kaaftooma xaraamtaada iiga dhig wa akhnini waxaad iga taajirisaa ood iga kaafisaa bifadlika fadligaaga caman siwaaka wixii adi kaa soo haray shaksi adi kaa soo haray bayaanan u baahanin waaye allaahuma innii acuudu bikaad dhahaysaa haddana ilaahayow adiga ayaan kaa magan galay min alhami murugta waalxasani tiiraayada waalcajzi cajziga waalkasali wahsiga waalbukli bakhiltinimada waaljubadi fulaynimada iyo wadalaci dayni daynta mideeda culus iyo wakhalabati rijaali ragga qalabadooda iyo guuleyshadooda raggu inay kaa guulaystaan ma fiicna si kasta iyo xaalad walbaba ay ahaata sidaa darteed allaahuma innii acuudu bika ilaahow adigaan kaa magan galay min alhammi murug walxasani waa murugta adag cajiska iyo kasliga waa isku macno dhow yihiin hamiga iyo xasankana waa sidoo kale waa diintoo laga wahsado waa qur qur'aankoo laga caajiso waa khayrkoo laga wahsado waalbukhli bakhiiltinimo waa inaad ka bakhiishaa nebiga salligiisa waa inaad ka bakhiishaa xaqa waa inaad xoolahaaga caqligaaga awooddaada cilmigaaga aad ka bakiisho taasaa loola jeeda waljubani fulaynimo inaad cadowga gaaladaa ka fulayowdo iyo iliska celitaankooda wabalaci dayni iyo wakhalabati arijaali daynta ayaan kaa magan galay iyo rajaasha halabadooda ducaa alwaswasatu fi asalaati waalkhiraa'a marka gobolka mid ah adigoo qiraa'adii akhrinaya ama salaada gudaheedaad ku waswaasaysaa waxaad uga hortegi lahayd waayo ileen alwiqaaya khayrun min alcilaaj ka hortaga ayaa ka fadli iyo khayr badan isdaawaynta hadhow intaysan dhicin ka hortag acuudu billaahi min ashaytaani rajiim dheh waxaan ka magan galay ilaahay shaytaanka rajiibkee la fogeeyey oo la dhaqaajiyey oo la durjiyey waa fultuf calaa yasaarika bidixdaada alaaa saddex mar dhinaca bidixdaa u tuf waa tufitaan bilaariiq aan candhuuf lahayn oo afuuf keligiis markaa ah saasaa saddex mar dhahaysaa haddii shaytaanka salaada uu kugu dhex dhibo ducaau duco weeye duco waaye man istacsaba calayhi amrun qofkii amarku cuslaado arrin baa kuu cuslaato waxbaa kaa kuu toosi waayey tallaabada iyo jihadaad qaadaba waa soo xirantaa dad fara badan oo xaaladoodu sida ay tahay ayaa markaa jirta laakiin nasiib xumo dadka wax faaliyay u tagaan nasiib xumo saaxiriintay u tagaan nasiib xumo waxyaabo kaley sameeyaan rasuulku wuxuu kuu tilmaamayaa arrin qiimo badan oo dhibaato aan lahayn ajirna aad ku helayso ilaahayna arrinta uu kuu furfuraya subxaana wa tacaala allaahum yaa allaah waayo macnaheeda ilaahayow laa sahla wax sahal ah ma jira ilaa maa jacaltahu sahlan waxaad adiga sahasho ood fududaysa maahane wa anta tajcalu lxasna ilaahayow shayga murugta iyo dhibkii cidhiiriga badan ayaad ka dhigtaa idaa shi'ta sahlan haddaad doonto mid fudud saasuu alla kugu fududaynayaa subxaana wa tacaalaa tuug asaga oo tilmaan waxaan inay culays iyo dhibaato yihiin asagoon moogeyn sidaa darteed dheh allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan ilaahayow waxaad sahal ka dhigta mee wax fududaanba jirinba sixiroolaan wax fududayn karin kaahin baan fududayn karin islaam wax fiirisaan fududayn karin tii gaxwada fiirisaan fududayn karin tii turubka rugtaas fududayn karin ilaa maa jacaltahu sahlan waxaad adi sahal ka dhigta maahane wa anta tajcalu alxasna idaa shi'ta sahlan sidaa ayaad ka dhigtaa maa yaquulu wayafcalu wuxuu dhihi lahaa samayna lahaa man adnaba demban qofkii dembi galaa bini aadamka kama maqna inuu dembi sameeyo shiiqooda iyo midkooda ugu weyn midkooda caamigii midkooda caalimkaa waxaan dembi dhicin anka dhicin ayaan jirin oo bini aadam dhammaantiis khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun inta toobakeenka badan ayaa u khayr badan inta gafta buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala nebigiisa sidaa darteed qofkii dembi gala wixii uu samayn lahaa dhihina lahaa maa min cabdin addoon ma jira yundibu dembaabaya denban dembi oo fa yuxsinu aطuhuura waysqaadka wanaajinaya uma yaquumu istaagaya oo fa yusallii laba rakcadoo tukanaya uma yastakfiru allaha ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya ilaa gafara allaahu lahu ilaahay waa u dhaafaa subxaana wa tacaala dembi dhaafna weydii waa waxaad dhihi lahayd wayse qaado laba ragcadoodda duka oo waxaad samayn lahayd intii hadduu la yimaado axadka ilaahay dembigiisa waa cafina subxaana wa tacaala ducaa'u meeshaana duco waayo qadari shaydaani shaydaanka burintiisa lagula ducaystiyey iyo wa wasaawisihi waswaasintiisaba waxaad dhahaysaa ama loogu sameeyaa alisticaadatu billaahi minhu in ilaahay shaydaanka laga magangalo kow al-aadaanu aadaanka sidaa darteed ayaa ilmaha marka la dhala waxaa loo sunneeyaa dhegta midigta in looga aadaamo sababto waxay tahay canug la dhalaayo ma jira buu dhahay nebiga ilaa kelida ayaa shaydaan ka dura ma arkin miya canuga asagoo saarqa oo qaylinaya ayuu ka soo baxaa caloosha hooyadiis shaydaan ayaa kelida ka dura buu dhahay nebiga ilaa maryamo iyo wiilkii ay dhashay maahane waa nebi ciise calayhi assalaam ayagana waxay ku badbaadeen hooyadeed ayaa tiri innii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaani اrajiim khayrkaas iyo wanaaggaasay ku fakadeen idan aadaanka waa qiimo badan yahay owlaadda marka la dhalo waxa ugu horeeya oo dhegahooda ku dhaca waa inuu aadaanka noqdaa si uu shaydaanku markaa uga ordo si uu shaydaanku markaa uga ordo markuu soo bixi rabaa malmalkiisa iyo maradii lugta loogu xiri lahaa iyo birtii maarta u diyaarsan maxaa aadaan la sameeyaa maanta waa dhibaato dhib badan al aadaan aladkaaru waa dikri ilaahay iyo wa qiraaءaة lqur'aani aqrinta qur'aanka waxaasoo dhan shaydaanka lagu raacdeeyaa adducaau xiinamaa yaqacu maa laa yardaahu qofku hadduu ku dhaco wax uusan raalli ka ahayn ama uusan jeclayn ow amase quliba calaa amrihi amarkiisa looga guulaysto wuxuu dhihi lahaa waxbaa kaa halaabay arrin baa si kaa noqotay maxaad dhehaysaa ha qaylinin gacmaha ha isku dhufanin wax kale ha samayn laakiin qadaru qadarullaahi wamaa shaaa facala dheh ilaahayaa arintan qadaray wuxuu doonana waa sameeyaa subxaanahu watacaala arrintiisaa rabtay u noqon weysay arrintaadii baa lagaaga guulaystay arrintii baa kugu cuslaatay qadarullah ilaahayaa sidaa qadaray waayo wamaa shaaa facal ileen ilaahay maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu raba waa ahaadaan wuxuu rabana wuxuusan rabinna ma ahaadaan subxaana watacaala tahni'at lmawluudi lahu axadka wax loo dhala sidii loogu tahniyeyn lahaa iyo wa jawaabuhu jawaabtuu bixin lahaa canugaa loo dhalay tahniyad ayaana laga rabaa asagana inuu noo soo jawaabo ayaa laga rabaa in laysku tahniyeeye ayaa fiican baaraka allaahu laka fi lmawhuubi lakaad dhahaysaa wixii laguu hibeeyey ilaahay ha kuu barakeeyo wa shakarta alwaahiba wa balaqa ashuddahu waxaad ugu shukrisaa waahibka iyo qofkii kuu hibeeyey waa ilaahi waha gaara midkan lagu siiyey adeegiisa warusiqta birahu hana lagugu arsuqa birigiisii baari ahaashadiisa wayaruddu calayhi waa jawaabayaa asagana almuhana'u qofkii u tahniyeeyey ayuu u jawaaba fayaquul wuxuu dhahayaa baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa wajazaaka allaahu khayran warasaqaka allaahu midlahu waajzala hawaabaka intaasuu ugu jawaabayaa ilaahay adigana ha ku barakeeyo wabaaraka calayka dushaada allah barakeeya wa jazaaka allaahu khayran khayr ilaahay ha kuugu abaalguda saantaad ii soo qaaday iyo hibayntaad iigu tahniyeysay warasaqaka allaahu midlahu mitilkiisoo kale allah kugu arsuqo owlaad tayibiina oo fiicanoo baaryaala adigana allah ku siiyo wa ajzala tawaabaka abaalkaagana allah wanaajiyo abaalkaagana ilaahay ha wanaajiye xaasidnima isku bedeshay maanta qofkiiba nimco iyo wanaag hela asagoo la ogoleen oo loo ogoleen oo inay ka baaba'do la rabaa loo taga maca daalika aad iyo aad ayaa arrintaa dhibaato weyn ay u tahay ku farax qofka muslimka khayrka uu helo dhibka ku dhacana markaa ka nax maa yucawadu bihi alwlaad awlaadda waxa ilaahay lagu magangeliyey subxaana wa tacaala owlaaddii aan dhalnaana laka rabaa inay xisoodaan ama ay wanaagsanaadaan ama isha iyo shaydaanka iyo jinniga iyo dhibkao dhan laga ilaaliyo maxaan samaynaynaa kaana rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam yucawidu alxasana waalxusayna xasan iyo xuseenoo ilmo awoowo uu u yahay ahoo gabartiisa faadumo ay dhashay ayuu magangelin jiray ilaahay wuxuu dhihi jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi waxaan idin magangelinayaa kelimooyinkii ilaahay attaamati ee dhammaystirnaa min kulli shayaani shayaan dhammaantiis ayaan idinka magangelinayaa iyo wahaamati haamada haama cudurkana waa la yidhaahdaa dhib kastana waa la dhahaa wa min kulli caynin laamatin il kasta oo dagaal badan oo xaasidnimo badan oo dadka cayuunto cayuumanaaska keentana ilaahayaan idinka magangelina saasaa markaa owlaadda la dhahaa adigoo lugta bir garaangara oo maara ugu xiran sidaa keliya dheh ka tag khayr iyo wanaagay u noqonaysaa ilaahayaana badbaadinaya subxaana wa tacaala ilmaha sidaasaa la dhahaa uciidukumaa bikalimaati illaahi attaamati min kulli shayطaani wahaamatin wa min kulli caynin laamatin ducaau adducaa'un waa duco lilmariidi qofka mariidka ah ee jiran fii ciyaadatihi booqashadiisa loogu duceeyo qofka mariidka ah ee jiran ayaad u tagtay maxaad dhahaysaa sideena ugu ducaynaysaa maanta marka loo taga waxaa la leeyahay arrintaas ma isticmaashay kan ma cabtay kan ma tilmaantay islaan xagga laga sheegi jiroo xaafadaha deganaa cudurka ii sheegi jirtee ma loo tegey ma laguu faaliyey waxaasoo dhan mamnuuc waay adducaau lilmariidi fii ciyaadatihi ciyaadada inta lagu dhex jira waa booqashada iyo salaantee laa ba'sa duhuuru insha allah dheh laa ba'sa dhib ma ahaanin baas ma ku saarna dahuurun dembi dhaaf ayuu kuu yahay midkaan insha allah saasaa markaa loo dhahaa nin acraabiya ayaa nebiga u yimidaa la yidhi aad qandha u haysa rasuulku wuxuu yidhi laa ba'sa tuhuuru in shaa allah acraabigii wuxuu dhahay laa ma ahanuu dhahay balse waa xuma qandho karkarinaysa oo dhib badan oo mashaakil leh oo odayga u jiidaysa qabriga ilahay ha kaaga dhiga buu dhahay nebiga ka gadaal waa dhintay laa ba'sa tuhuuru in shaa allah saasaa markaa loo dhahaa waxaad kaloo dhahaysaa as'alu allaha alcadiima rab alcarshi alcadiimi an yashfiika eh, sabca maraat toddoba mar dheh as'alu allaaha ilaahay baan su'aalayaa ilaahi alcadiima weynaa wax ka weynna uusan jirin rabba alcarshi alcadiimi carshiga cadiimkaa rabbigiisa ah an yashfiyaka inuu markaa ku shaafiyo sabca maraatin toddoba mar saas ugu ducey kana soo tag fadlu ciyaadati almariid booqashada dadka jira lasoo booqdo fadliga ay leedahay qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa caada arajulu rajulku hadduu booqdo waa ninka gabarna waa lamida akhaahu lmuslima walaalkiis muslima mashaa wuxuu ku socdaa fii khilaafati aljannati jannada <coughs> khiraafadeeda goosashada midhaha jannaduu ku dhex socdaa xataa yajlisaa ilaa uu ka fadhiisto faidaa jalasa markuu fadhiisto oo ninkii uu soo booqday ama qofkuu soo booqday ee jirana uu ag fadhiisto ama cisbitaalkuu ugu tegay ama guriga waa isku mide hamarathu raxmatu naxariistaa tiibisoo daboosha fain kaana qudwatan hadday subax tahay sallaa calayhi waxaa u ducaynaysa qofka wax soo booqday sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yumsiya ilaa uu ka galabaysto wain kaana masaa'an hadday galab tahay sallaa calayhi sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malaga u ducaynaysa xataa yusbixa ilaa uu ka subxaysto ducaau almariidi ninka mariidkaa ducada loogu duceeyo alladii mariidkaasoo yasa min xayaatihi xayaatadiisa laga quustay ninkan waa nin aad iyo aada u dhib badan maca daalika wuxuu saaran yahay xaaladii ugu dambaysay xayaatadiisaa laga quustay allaahuma macnaha ducaau lmariid mariidka ducadiisa dheh uu isugu duceeyey alladii mariidkaasoo ya-isa min xayaatihi noloshiisa ka quustay asagaa isugu ducaynaya haddaad is ogaato inaad sii socoto dheh allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wa alxiqnii i haleelsii oo waxaad i waafajisaa birafiiqi alaclaa rafiiqa sare rafiiqa sare markaa igey sidaa ayuu ku ducaysanaa qofka mala xasuusta maanta allahu makfir lii booskeeda ilaahayow xoolahaygii waayo waarxamnii booskeeda geelaygii aaway waayo waalxiqnii birafiiqi laclaa maba jirtaba sidaa darteed waxaa la rabaa qofka wacdama uu ilaahay agtiisa u sii socdo noloshii adduunkana uu ka qustay inuu ducadaa fiican ugu ducaysto waayo qabriga dembi dhaaf iyo naxariis ayaa ku anfacaya jacala annebiy nebigu wuxuu yeelay sala allahu calayhi wasalam ama uu guda galay dheh cinda mowtihi geeridiisa agteeda yudkhilu inuu gelinayo yadayhi gacmihiisa fi lmaa'i biyaha oo fa yamsaxu uu ku masaxaya bihimaa labadii gacmood wajhahu wejigiisa oo wayaquulu uu dhahayo laa ilaaha ila allaahu ina lilmowti lasakaraati laa ilaaha ila allah ilaahay alla lagu xaqnimo lagu caabudo oo koonka ka jira ma jira ila allaahu ilaahay maahana ina lilmowti meydka iyo dhimashada la sakaraati sakaraad ayuu wataa xanuun badan laa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar ilaahay meehe ilaah kale ma jira ilaahay ayaa weyn laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allaahu lahu lmulku walahu alxamdu laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billaahi sidaana qofku markaa waa dhahaya talqiinu lmuxtadir qofka muxtadirka ee lagu soo xaadiray wixii loo laqini lahaa muxtadirka waa qofka marka sakaraadka uu soo gaaro wixii markaa lagu samayn lahaa yaasiinka aaway ayaa la yidhaahdaa maanta balse wax haabita oo sugan ma aha waxa anfacaya ma aha yaasiinkoo lagu akriyo laakiin man kaana aakhiru kalaamihi kalaamkiisa ugu dambeeya qofkuu noqdo laa ilaaha ila allahu dakhala aljannata jannada ilaahay ayuu gelayaa man kaana aakhiru kalaamihi kalaamkiisa midka ugu dambeeya qofkuu ahaada laa ilaaha ila naftay uga baxdo dakhala aljannata jannada ilaahay ayuu gelayaa sidaa darteed haddaan la yaasiiminin neef bakhtiyey waaye iyo haddaan la yaasiiminin fadli ma yeesho iyo kulli waa kalaab aan waxba ka jirin waaye wax sugan oo haabita maha axaadiiso daciifa ayaa ku soo arooray qofka marka uu dhimanayo in la yaasiimiyo nebiga sala allahu calayhi wasalam weligiis kama dhicin mana la warinin axad saxaabada ka mida oo dhimanayo yaasiin ku akhriyey khadiija binti khuwaylad ayaa dhimatoo xaaskiisa ma yaasiiminin nebiga sidaa darteed ayaa abi salama uu u soo galay indhaha ayuu u daboolay sida noo imaan doonta ducadii hadda aan agudasoo tilmaanay ayuu ku akhriyay yaasiin kuma akhrinin adeerkiis abi aalib markuu dhimina yaa cami qul laa ilaaha ila allah dheh buu dhahay idaa ku anfacayse ma minin marka wax sugan maba ahanba man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa siinkii lama saar inaad maqlaysaa wuu dhintay neef baktiye waay waa waxaan waxba ka jirin ducaau man usiiba bimusiibatin qofkii musiibo ay asiibto wixii uu ku ducaysan lahaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun sidaa dheh allaahuma ujurnii ilaahu iga ajirsi fii musiibatii wa akhlif lii khayran minhaa khayrna iigu bedel musiibadu waxay ahaataba beertaadii baa gubatay gurigaagii ayaa gubtay qof ayaa kaa dhintay walaalka aa dhintay inna lilaah wa inna ilayhi raajicuun walanablowannakum bishayin min alkhawfi wاljuuci wاlnaqsi min alamwaal walanfusi wاthamaraat intaasaa laydinku imtixaamaa wabashir saabiriin saabiriinta u bishaaray saabiriin yeeyihiin waa kuwa wuu yidhi ilaahay idaa asaabatkum musiiba qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ujurnii fii musiibatii musiibadan igu dhacday ajirkeeda allow isii waakhlif lii khayran minhaa midka khayr badanna iigu bedel kan waaba tegaye koo ka fiican oo ka khayr badan ilaahayo markaa iigu bedel jirta saasaa markaa la rabaa balse musiibadu mar allaala markay cusub tahayaa la rabaa markaad ooyso oo meel kasta aad dhacdo oo qof kasta aad u tagtooda wax qaban weysoo tabar ay ku reebto alxamdu lilaah inaa lilaahi qofkaa yeelaysa male nebigu wuxuu soo maray naag qabri agteeda ku ooynaysa markaasuu dhahay iska sabir ee meesha ka tag sibi yaraa ka dhintaa qabriga ku jiray ilayka ilayka canii bay tiri iga dhaqaaqay tiri kuguma dhicin musiibadii igu dhacday hadday kugu dhicreed adba ma sabri lahaynay ka wadaa maogeyn inuu nebigu yahay caliyaa la socdoo lugta gadaal u dhigay oo yidhi war nebiga waa qofkaad la hadlayso way soo orday guriga nebigay timid albaabkiisa waardiyaala ma joogin sala allahu calayhi wasalam intay u tagtay tiri yaa rasuulla haddaan sabra nebigu wuxuu dhahay asabru cinda sudmati aluulaa hadda ma lagaa rabo hadaayay ahayd musiibada markay qoyantaha la rabaa laakiin markaa soo oohin bogatay waxna aad soo celin weysay haddaa sabraa qofkaa yeelaysa male ajirna markaa ma laha adducaau ducaa'u cinda iqmaadi mayiti meydka marka loo indhalaabayo wixii loogu ducayn lahaa nebiga abiisalama u soo galay allahuma kfir lifulaan biismihi magaciisa sheeg ila nebiga yidhi allahuma kfir liabi salama saasuu markaa dhahay warfac darajatahu darajadiisa kor ugu qaad fi lmahdiyiin wa akhlifhu fii caqlibihi fi lkhaabiriin dadka ka hara ee gadaashiisa ciribtiisana khayr ugu bedel waqfir lana ilaahu annaga noo dembi dhaaf iyo walahu asagaba yaa rabba alcaalamiina wafsax lahu fii qabrihi qabrigiisa u waasici wanawir lahu u iftiimi fiihi qabriga dhexdiisa intaasaa la dhaha meydkii dhahana waa loo laabaa adducaau lilmeyiti fi salaati calayhi marka meydka lagu tukanayo salaada wixii markaa loogu ducayn lahaa salaada waa afar takbiiro takbiirta koowaad faatixadaa lagu akhriyaa takbiirta labaad iyadoo la taagan yahay nebigaa lagu salliyaa takbiirta saddexaad meydkaa loogu duceeyaa waxaad dhahaysaa allaahuma akfir lahu ilaahu u dembi dhaaf warxamhu una naxariiso hadday naag tahay allahuma kfir lahaa warxamhaa wacaafihaa waaye nin hadduu yahay allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi ilaahayow cafi wacfu canhu caafimay ka cafi xaggiisa wa akrim nusulahu nusulkiisa iyo soo dhowayntiisii martiqaadkiisa allow karaamney wawasic u waasici madkhalahu makaanu gelintiisa waa qabrigee wa aqsilhu bilmaa'i ilaahayow biyo ku dhaq iyo wahalji iyo baraf iyo walbaradi biyo qabow dembiga uga dhaq wanaihi ka nadiifi min alqataayaa gafafka iyo dembiyaalka kamaa naqayta thawba alabyada min addanasi saad uga nadiifisay ama loogaga nadiifiyo marada cad wasaqda marada cad maraayanka kale lamid ma aha wasaqdii gaarta qofku waa ku xishoodaa banaanka lama soo baxo waa isla markii waa iska dhaqaa allow dembiga saasoo kale uga dhig waayo wa abdilhu ugu bedel daaran daar khayran min daarihi daartiisa ka khayr badan wa ahlan ehel khayran min ahlihi ehelkiisa ka khayr badan wa zawjan xaas khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisa wa adkhilhu ljannata ilaahayow jannada geli wa aacidhu min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ka ilaali iyo wa cadaabi naari waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma kfir ilaahu u dhaaf lixayina keena nool wa mayitina keena dhintay wa shaahidina keena goobjooga ah wa qaa'ibina keena maqan wa saqiirina keena yar wa kabiirina keena weyn wadakarinaa labkeena ama ninkeena wa unfaanaa iyo dhadigeena ama naagaheena allaahuma man ilaahayow qofkii axyaytahu aad noolayso mina annaga naga mid ah fa axyihi cala alislaami islaamka ku noolay waman tawafaytahu minna qofkaad oofsato annaga naga mid ahna fatawafahu cala aliimaani iimaanka ku oofso oo ku dil allaahuma laa taxrimna ajrahu ilaahu ajarkiisa ha naga hoojinin walaa tudillanaa bacdahu gadaashiisana hana dhuminin gadaashiisana ilaahayow hana fidnaynin allaahuma waxaad kaloo dhahaysaa ilaahayow ina fulaan ibnu fulaani hebel oo ina hebel ah <clears throat> fii dimatika dimadaada ayuu ku jiraa meesha waxaa la khilaafayaa dadka talqiinta akhriya waxay leeyihiin mar allaala marka qofka naftu ay ka baxda hooyadiisaa loogu waca fulaan ibnu maryam fulaan ibnu xawa fulaan ibnu batuula fulaan wax ka jiraa ma laha ina fulaan ibnu fulaanin buu dhahay nebiga fulaan oo fulaan xilkiisa ah waxu dhaaran kara malay leeyihiin ilaa hooyadiis ma ahani waa kidbii iftaaro say noqotaba magaca adduunka loogu wici jiray ayaa loogu wacaa qiyaamana fii dimatika dimadaadu ku jiraa wa xabli jiwaarika jiwaarnimadaada iyo derisnimadaada xarigeeda ayuu ku jiraa faqihi ilaahw ka kori min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa wa cadaabi naari naarta cadaabkeeda wa anta ahlu lwafaa oofin ayaad ehel u tahay waa alxaqi fakfir lahu ilaahu u dembi dhaaf wa anta ahlu lwafaa'i waalxaqi xaq iyo oofin ehelkeeda ayaa tahay fakfir lahu ilaahu u dhaaf warxam u naxariiso inaka anta alkafuur raxiim ayaa tahee waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma cabduka wabnu ammatika allaahumma ilaahayow cabduga addoonkaaga wabnu ammatika addoontaada canugeeda ixtaaja wuxuu u baahan yahay ilaa raxmatika naxariistaada wa anta adiga haniyun waad ka kaaftoontaa waad ka taajirsantahay can cadaabii cadaabkiisa ilaahu cadaabkiisa wax uu kuu siyaadinaayo ma jiro waad ka gaabsoontaa waadna dhaafi kartaa in kaana muxsinan hadduu nin fiican yahay fazid fii ixsaani ixsaankiisa u ziyaadi wain kaana musii'an nin xun hadduu yahayna fatajaawaz canhu ilaahay oo ka astur adducaau duco waaya lilfaradi ceedalyowga loogu duceeyo fi salaati calayhi marka lagu dukanaayo farad waa kuwa ilmaha yaryarkaa marka ay dhintaan ila dembi malaa allahuma kfirhu warxamhu la dhihi maayo maxaa la dhahaa allahuma acidhu min cadaabi اlqabri ilaahayow ka kori cadaabka qabriga wain qaala hadduu yidhaahdo qofka allaahuma ajcalhu ilaahayow uga yeel faradan ceelalyowm faradka waxaa la dhahaa xoolaha marka loo wado darka ama ceelka hal qofaa la diraa inta aan xoolaha la wadin ka hor ninkaasaa ceelka usii diyaariyo xoodkii waxyaabaha iyo meeshay fadhiisan lahaayeen iyo biyaha kaasaa sahan ahaan hore loogu sii diraa farad ayaa la yidhaahdaa ilaahu uga dhig mid u sii hormaray wa duqran iyo kayd liwaalidayhi labadiisa waalid wa shafiican mid shafeeco oo mujaaba shafeecadiisa la ajiibo uga dhig canuga ka dhintay allaahuma faqil bihi ilaahu ugu cuslay mawaasiinahumaa miisaanyaalkooda waa hooyi aabbe waacdib bihi ilaahyo ku weynay cunuga uga dhintay dartii ujuurahumaa ajriyaalkooda wa alxiqhu bisaalixi almu'miniin mu'miniinta saalixiinta ilaahu waafaji oo haleelsii wajcalhu canuga dhintayna ka yeel fii kafaalati ibraahiim nebi ibraahim kafaaladiisa ilan ilmaha owlaadda saqiiray nebi ibraahim ayaa albaabka jannada ku haaya waqihi biraxmatika naxariistaada ka kori oo cadaaba aljaxiimi bihi biraxmatika naxariistaada darteeda oga kori cadaab aljaxiimi jaxiime cadaabkeeda waabdilhu daaran khayran min daarihi daartiisa daar ka fiican ugu bedel waahlan khayran min ahlihi ehelkiisa ehel ka fiican ugu bedel allaahuma qfir ilaahow dhaaf liaslaafina kuweena tegey wa afraatinaa kuweena hormaray waman sabaqanaa ee intii nooga dhaqday biliimaani iimaanka sida hadduu dhaha nasaxasano way wanaagsan tahay waxaa kaloo dhihi karaa allahuma ajcalhu lanaa faratan ilaahow canugaa nooga dhig mid noo hormaro farad ah wa salafan wa ajaran mid salafa oo naga sii horeeya iyo mid ajir aan ku helna intaba markaa nooga dhig wbilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa aclam